inta la madoobeeye la qurxinayo nabigu wuxuu u diiday dharka qurquruxsan ee bilicda san maahane walaa yatalbasu hawban masbuuqan ilaa hawba casabin hawba casabku waxay yidhaahdeen waxay ahayd miro midab leh laakiin aan bilic dhalaalaysa lahayn walidaalika maradu midab ha yeelato laakiin bilic iyo qurux muuqaal haddayna lahayn waxba dhiba ma laha saas darteed gabadhu waa inayna labisanin laakiin dhar caadowga kay guriga ku joogta iyo kay meelahan deriska kaga soo noqota iyo kay caadi meelahan kaga soo adeegan jirtay een munaasabadihi iyo xafladaha loo qaadanin gabadh guurdoon ahoo bannaanka wax istusaysana aanay qaadanin baa loo ogolyahay ilaa ciddadu ay ka dhammaato masaladan waa masalo naskuna sheegay ijmaaca ummadda muslimiinta iyo fuqahadana ay hal qof ka badan oo culimmada ah soo guuriyeen inuu ijmaacaasi uu saxiix yahay laakiin maradkii laga geeriyoonayo hadduu nikaaxu saxiix ahaa nikaaxu hadduu saxiix ahaa weeye nikaax masaafo ahaa oo faasid ahaa ixdaadku mawaajiba fiihi qowlaani laba qowl baa ku jirta naag geeri xaqa laga geeriyooday inay tahay iyo naagoo xoogay xeerjacab lagula joogay inay tahay baa muranka taagan yahay marka saa darteed nikaaxa faasidka ah ixdaad baa ka waajiba oo masale khilaaf weyn fuqahada ka taagan yahayo sidii ilmihii nasabkiisu sugnaanaya aan raacinayo war gabadha hade nikaax saxaba laguma qabine ilmaha si kalunbaa nasabkiisa u ogolaanaye afar bilood iyo toban habeen oo xaraga iyo qurux iyo dahab iyo aadan qaadan karin waxbay aan cadaabka la saarin bay yihaahdeen marka horaaba waxoogay xeerjaja meesha lagu joogay calaa kulli xaal masalada oo masalo kale nikaaxu unu saxiixay baa shardiga tanasku tusay ijmaacuna uu ku guntamay culimmada raxmatullaahi calayhim qofku haddaba haweentu waxay isbasaasinaysaa muddadu waa muddadii ciddadeedee arbacata ashhurin wa cashran wey afar bilood iyo toban habeen haddii aanay uur lahayn hadday uur leedahayna inta ay ka umulayso ama ha dheeraado ama ha dhowaado sida xalay aynu soo marnay qof aan ahayn ninkii ma la ixdaad ma loo samaynayaa saddex maalmood baa la ogol yahay haddii qof qaraabadaadaad dhinto waxoogay murugadu inay kugu sii baaqi ahaato haddaadan maalmaha shanli iyo saliid iyo waxba samaynin waxoogay murugada iyo tiiraanyada waa lagu garaabi sharcigo dembi ma lihid laakiin maalinka fare waa dambaabi ninku ixdaad ma gelayaa xaasku hadday ka dhimato maya alixdaadu wuxuu u yahay ciddada ninkana hadday haween kala tagaan iyo hadday geeriyootatoona ciddo kuma waajibto ixdaadkuna tabac buu ahaa haddii asalkii zuulo faracii faraca isaga ka ahaana waa tabaco geedka hadda asalka ka goyso laamuhu ma taagnaan karaan soo maaha ixdaadku wuxuu dulsaar ku yahay oo uu dabagal u yahay ciddaday ku jirtay gabadhu ninkiina hadduusan ciddaba lahayn isaga ixdaad lagama rabo laakiin saddexdaa beri baa isaga bannaan inuu xogay murugoodoo tiraanyado wa cala almutawafaa canha haweentii uu ka geeriyooday zawjuhaa ninkeedu waxaa waajib ku ah iyo walmabtuutatu tii saddexdaba dalqadood loo dhameeyey mulaasamatu lbeyti guriga inay laasimaan ilaa lixaajatin dan iyo baahi inay jirto sida gabadhii jaabir arintii aynu ku soo sheegnay inay danaheeda u baxda maahane haddaba laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna bay intaba soo wada gelayaan maadaama ay ciddadii ku jiraan marka haddaba dhaqanku mararka qaarkood diinta markuu ka hor yimaado in la xakameeyo la xadeeyo ku fiican yahay faslun fasalkan waxaa weeye faslun fi listibraai in gabadha minkeeda la hubsado iyada oon baabu alaaq iyo geeri ku timid aan ahayn waxaa jira laba arrimood oo cilada iyo xikmadana isku mid ah magac iyo xukumkana wax ku kala duwan waxaa laha alciddatu walistibraaru ciddada haweenku ay gelayaan asal ahaan haalibkeedu waa tacabud iyo cibaado weyn asalkeedu shaa'ibatu tacabud baa ku jirto keliya wax ciladeeda boqolkiiba boqol la wada fahmi kara ma aha sababta waxaad u garanaysaa inaan la wada fahmi karin haweenaan wax la hubo inayna ninkan isba arag bay ciddadu ku waajibtaa haweentii haddii gabadhii caawa la meheriyey ninkeedii caawa iyagoon reer isu nin uu dhinto arbacata ashhurin wa cashran bay tirsan meherkeediina way leedahay waanaan ku soo marray ibnu mascuud taasoo kale inta la weydiiyey oo uu sidaa xukumay inuu nin saxaabiya ah inta u istaagay uu yidhi rasuulkaa tanoo kale loo keenay annagoo joogna gabarh ciddayada ree ashjacoo birwac binti waashiq la yidhaahdayna ahayd nabiguna sida xukuntay buu xukumay waynu soo marnay oo gabadha ninka reer bay suma noqon sidii lagu meheriyey isagoo dibadda jira maba imanina waa ku geeriyooday ciddadu nooc tacabud ah ku jira halkaa waad ka garan waxaa kalood ka garan haween baa hadda lasoo furi iyadoo shan sana ninkeedii aanay sarag hadday ciddogeli nooc tacabud iyo cibaadaha ku jira waayo shan sanaba ismaynan arage maay ka maxay ka ciddo u geli ha iska gashaa layidhi nooc tacabudaa ku jira waxaa kale tii ninkeedu la joogay hal xayda iyo hal caadaa baa ku filan minkeeda inuu bannaan yahay in la ogaado saddex baa looga dhigay labada dambe maxay yihiin nooc tacabudaa ku jira laakiin waxaa dhinaca kale kaga jira wax la fahmi karoo asal ahaan laba isqabaay inin iyo xaaskii asalku waa inay wada nool yihiin asalku ma aha guurkan hawadaa ma aha ee laysu wakiilanayeen intaaba la arkaynin asalkii ma aha xikmaddii guurka loo jideeyeyna sinaba uma waafaqsana waaa loo jideeyey in qofkii naftii fa innahu aqadu lilbasari axsanu lifarji shahwo xaaraanana wuu kaa ilaaliyaayoo xalaal baad heshay inahagu inay wax fiirfiiriyaanna waa kaa ilaaliyaa dee gabadhiiyo wiilka laysku meeriyey in laba iyo shan sano weligood ba is arag muxuu xikmadda ku jirta maxay tahay aqadu lilbasarina ma aha axsanu lilfarjina ma aha qofkii xorta ahaa unbaa la xayirayo lugta laga xiray waxna ma hayo wey magacna iraac qofkii guur fasaxana ma hayo xarigna iyo xilna qoortuu la galay kaasi guurkii asalka ee sharciga ahaa ma aha ha asaxo guurka asalku waxaa weeye xaaje iyo baahi baa keenta xaajada iyo baahidana marka la guursado waa lagu tooka gudanayaaoo dantii baa lagaga baxayaae mid boosta iyo hawada laysu mariyo waraaqa iyo telefoon iyo email iyo masaj laysku qabo maaha kaasi macno ma laha guur magacuyaala wey nin iyo naagtii asalku waxaa weeye waa reer wada nool waxaa dhici karta hadday kala tagaan in caloosheeda iyo minkeeda waxuu ku jiraa suuragalah haddii uu muuqdana ilmahaasi ha dhasho haddii aanu muuqanna inuu qarsoon yahoo dhowaabaa laga yaabaaye saddex bilood ama saddex caada aan siino warku uu soo kala caddaano minku inuu faaruq yahay aan hubsanno masaladaa waxaad fahmi kartaan markii baabul ansaab laga hadlo ilmaha yaa dhalay marka laga hadlo xaalado waxaa imanaya ilmahan ma ninkii horaa dhalay mise ninkii dambaa dhalay laleeyahy nin baa naa guursaday lix bilood ka yar baa ilmo ku dhashay isagu ma laha qaطcan yaqiinan isagu ma laha ama xalaal ha noqdo ama xaaraan ha noqdee meel horuu ka soo jeedaa laakiin ilmihii toddoba bilood bu ku dhashay ninkii horaa wuxuu yidhi ilmahan anaa dhalay kii dambena wuxuu yidhi maya ilmahan anaa dhalay baabu baabulqadaa dacawo iyo bayinaad markay ka hadlayaan ilmo caruur la ysku haystaa kamida mida wax laga hadlayo haddana mushkiladii way sii weynaatay hadda hadda masaa'ilka ugu mushkilad badan ee ilmahan yaa dhalay gaar ahaan waagii hore waxaa la isku qabsan jiray ay fuqahadeennu ka hadlaan ilmahan yaa aabbow ah way hadda waxaa ku soo biirtay yaa hooyadiiah ilmo yaa dhalay la isku haysto hooyadiiya weli ma hadda waxaan gaarnay xilli hooyada minkeeda la kiraysto oo alraximu lmustaajar la yidhaahdo qol waxba dhalin baa kiraysan biyahoodii baa la isku dari meel baa lagu bacrimin qolo kale lacag siinoo calooshooda lagu beeri ilmihii markay dhasho ma qoladii biyaha laga soo qaaday baa hooyadeeda mise tan caloosha kuwa dayba hooyadeeda halkaasaa la isku qabsaday qadiyada waxaa jirta hadda shan sano maxkamad faransiiskaa ku jirto oo la isku haysta faransa intay qola waxoo la maalqabeen ahaa gabadh yaroo faqiir ee caloosheeda ijaarteen ba ilmihi markay dhashay waxay tahi anaa dhalay iyagana waxay dhahi annagaa dhalla noo kiraysnayd shan sano waxay ugu dambeysay iyadoo qadiyadii maxkamad la isdaba socdo marka hadda waxaa qadaayaadkii maxaakimta imanayay ka mid a ilmahan hooyadii waayo waana masalada iflulanaabiib iyo talqiixu sanaaci markay ka hadlayaan ay kaga hadlaan si looga dheeraado ilmaha nasabkiisa in la qabsado waa in hooyada minkeeda la hubiyaa intayna qoys iyo exreer kala noqonin inaan dhinacii hore iyo ninkii hore waxba kaga hadhin waa in la hubsadaa oo ninkaa buuggiisa la xiroo la laabaa si ninkan dambe ilmihii alwaladu lilfiraashi u noqdo saas darteed baa ciddada loogu waajibiyey taana waa xikmad ku jirta laakiin qaarkeed waa tacabud waxaa wax la wadaaga xukunka ciddadaas waxaa la yidhahda istibraa oo qaybta dambe ah ninka hooyadii in la hubsado xaaladaha qaarkood baa shaa'ibadii tacabudku aada u yaraanayaayo hal xayd iyo hal bil ay ku filan tahay waa baabu riqi markay timaado wey faslun man istaxdaa ninkii ay ku soo dariso milka amatin ninkii soo cusbooneysiiye la yimaada milka amatin addoon buu milkiyey addoon baa milkigiisa soo gashay ama wuu soo gatay oo suuquu sayladuu ka soo iibsaday ama waa looga dhintay oo dhaxal buu u helay ama hibe iyo hadiyad baa loogu keenay ama haniime iyo jihaad buu ku helay si kastaba ha ku soo gasha wujuhda sharciga ee addooni kugu soo geli kartee ninkii addoon milkiyey milkigiisa addooni soo gasho xaruma calayhi waxaa ka xaraam ah alistimtaacu bihaa inuu ku raaxaystoo reeraystaa xaaraanka ah xataa yastabri'ahaa ilaa uu minkeeda hubsado oo iska ego qofku ninka raggiihi haween xiriir wuxuu ugu bannaanaa gogoleed imaa guuriya nikaax wa imaa milku yamiinin inuu leeyahay addoon ay u tahay والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواajihim أو maa malakat أymaanuhum adoonta aada leedahay haddaba waxaa ka xoog badan caqdu nikaaxi aad ku qabtay istimtaaca kuugu banaan bimilki اlyamiin baa ka xoog badan waayo kaasi saddex dalqadood oo dhammaan karta wey kale laakiin dalqadna ma laha mana dhammaado adigu nin kaleba inaad guuriso maahane wax kaa xiraba lama arko kaama furanto intay milkay kuu tahay inaad iibiso ama ay milkiga ka baxdo ama adigu cid kale aadu u guuriso maahane waa qof kuu bannaan wey saas darteed waxay yidhaahdaan istimtaaca bannaanaanshuhu ku bannaanaaday bimilki اlyamiini aqwaa min alcaqdi fi nikaaxi kana ka xoog badan hadday taasi kuu bannaanayd haweentii milkigaaga soo gashay inta aadan reeraysanin en xiriir gogoleed idin dhex marin waa inaad ninkeeda iska hubsataa in kaanad hadday tahay min dawaati lxaydi haweenka caadadu ku dhacdo bixaydatin fayastabriu bixaydatin buu isaga hubsanayaa hal caada inay ku dhacdo wain kaanad hadday tahay min dawaati shuhuuri haweenkii bilaha tirsanayeyna bishahrin ay fa bishahrin faqad hal bil keliya wuu iskaga fiirinayaa wain kaanad hadday tahay min dawaati alxamli kuwii uurka lahaana bilwadci ay fa bilwadci ilmaha inay dhasho iskama hubsanaya masalada asal waxaa u ah xadiidkii saxiixa ah ee abu saciid alkhudri radi allahu canhu waardaahu fii khaswati awtaasin maalinkii hawaasin lala dagaalamayay iyo thaqiif yowma awtaasin ee xunayn maalinkii la sheegay weeye wa yowma xunaynin id acjabatkum karatukum markii dambe nimankii laga adkaaday inta lagu rogaal celiye laga adkaaday baa wax badan laga qabtay nin baa taladu ka xumaatayoo nimankii reer hawaasin ahaa ninkii suldaanka u ahaan jiray ee dagaalaqoodka ahaa baa duq waayeeloo indhabeelay buu noqday hadii nin waayeeloo indhabeelay xilka ma hayn karee nin dhallinyaro ah baa suldaannimadii iyo boqortooyadii lagu wareejiyey raggii oo dagaalkii cararaya markuu arkay buu haweenkii iyo caruurtii iyo xoolihii buu ka soo dabaraday wuxuu yidhi ninkii cararay ilmihiisi iyo caruurtiisi iyo xoolihiisu halka kaga tegey duqi waayeelka hayan dhaha meel jooga baa jabaqii la yaabay caruurta iyo haweenka iyo xoolaha markaasuu raggu yeeloo wuxuu yidhi waree dhahayo waa maxay jabaqaan maqlayo waxaa raggii saynan u cararin baa haweenkii iyo xaasaskii iyo ciyaalkiiba la keenay markaasuu wartalaydii goba adayga ku teliye waa kee markaasa waa ninkii hebel ahaaye dexilka lagu wareejiyey igu yaaru yidhi war maxaad saa u yeeshay inaan la carabin baan rabay wuxuu waraada inkaana ku dhacday rag ma taqaanide nin jabay wax kala ma jalleecee orod cagaha wax ka dayaa nafta bay kugu aamiintaaye haweenkii iyo carruurta celi meel gollaha iyo buuraha gee ragga intay soo cararta mar kale ha is urursadaan oo meelay ku soo hirtaan ha noqoto uu ka diiday oday waayoloo kharafaatayuu ku yidhi de maalinkii markay saa u jabeenba xoolihii haweenkii iyo caruurtii meel cidlaa lagaga dhaqaaqay ninku haddii la jabo ilmihii caruur lama xasuusto marka saasaa muslimiinta waxaa usoo gacangalay xoolihii iyo caruurtii haweenkii oo dhan haweenkii dee xoolihii waxaa la qaybsaday ka noqdeen khaniimehi bay ka noqdeen de ragguna rag soo safrayo madiino reerahoodii in badan kaga soo tageen bay ahaayeenoo mudda dhexda ku soo jiray makiya madiine waa ilaa toban beri baa la lugaynayey makaa la furtay muddaa la joogay xunayn iyo hawaasin iyo haqiif baa loo sii baxay muddaa reerihii la soo mogaa haddaba nabig alay sl si degdega ah buu ogeysiis iyo amar u bixiyey markaas waay markuu leeyahay laa tuuطau xaamilun xataa tadac haween uur leh lama agmari karo aad yeelatii milkigaaga ha noqoto laakiin lama mari karo ilaa ay ka dhasho walaa kayru daati xamlin xataa taxiida xaydatan ilaa hal caada ay ku dhacda midda kalena looma dhowaan karo minkeeda ilaa la hubsado waa maalinka uu leeyahay kale nabigu alayhi salaam ilaahay ka cabsada ninka ilaahay iyo aakharo rumaysan falaa yusqi maa'ahu zarca kayrihi beer nin kala abuurtay biyahaaga ha ku waraabinino tuubada ha isaga sii deyni buu yidhi saas darteed ninkii ilmihii ansaabtii ilmahan yaa dhalay in la kala saaraa la doonayaa inaguna wacalkaan u alalaasnaayo markaasaan u qarinaa reeraha in ilaah laga baqo waidaa maata haddii uu geeriyoodo sayidu ummi lwaladi ummulwaladkii addoontii sidaa ahayd ee ninkii lahaay uu reeraystay ee ilmo u dhashay ama uurkaba ku siday haddii uu geeriyoodo istabra'ad nafsahaa way hubsan kalamati sidaa adoontii oo kale waxaana yidhaahdeen umulwaladku ilmay caloosha ku wadaa ama wayba dhashayba ninku haweenta markuu ku xaasaysto addoontii uu lahaa ay ilmo u dhasho ama uurkiisaba ay qaado baa umulwalad la yidhaahdaa manaa ninkii lahaa ilmihiisii bay hooyo u tahay hadyadoo sidaa ahayd haddii uu geeriyoodo masala masaladan ka horeysa ku salaysan tahayoo cataqat min ra'si اlmaali marka u horeysa saa u geeriyoodaba intaan la aasin bay xoroobi xor bay noqon waxay idhahdeen maaa u xorowday ilmaha caloosha ku jira ee ninkeeda ay u dhashay horta ilmo xora weeye dhaxalkuna wax ku leehay hadduu dhaxalkii wax ku yeeshayna laba isdhashay iyo laba maxram isu ah sharcan isma milkiyi karaan qofkiin xadiidna waxaa kaga sugan a sl kitaabuciqi baan ugu tegi doonaaye man malaka raximan daa raxiimin maxramin cataqa calayhi ninkii milkigiisu uu soo galo qof raxiimkiisa ule maxramkii hoose ah markaaba toos buu xoroobaa hooyadii maadaama ilmaheedii dhaxal ay u muteen ma dhaxli karaane horay ka xorowday ayib hadday xorowday ninkiina dhintay ma ciddatulxura bay geli oo sidii xaas la qabay bay noqon mise ciddatulamati addoontii ciddadeedii ninkeedii sidii addoon bay noqonoo hal xayd iyo hal bil bay minkeeda ka hubsan culimmada qowlaani liahli اlcilmi halkan isagu wuxuu qabaa xukunkii cinda alwafaati ay lahayd oo addoonta ahayd baa la siin btibaari maa kaana wey alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaanadii iyo bictibaari maa kaana baa lagu salaynayaa say ahaan jirtay culimmada qaar baa sidaa ka duwan qabo haddii uu asaxo hadal yar uu ku jiro haddii uu asaxo camr ibnu caas hadalka ibnu xibbaan iyo keyrkii ka wariyeen ee uu leeyahay laa tulabisuu calayna sunata nabiyina sala اllahu alayh wasalam wareedhahay sunnadii nabiga mugdi ha naga gelinina عدة أم الولد أربعة أشهر wa أم الولد waxay ku cidda أفر afar bilood هبين toban habeen waa gabadh xor oo kaleetee la mid tahay maadaamay xorowday waxay yidhaahdeen waxaa tan qaar ba waxay uga qiyaaseen sida zuhri iyo kayrkii sunnadu waa sidaasay yidhahdeen waa sidii qisadii bariiro soomaydan arag bay yidhaahdeen iyadoo muqiid ku mehersan baa iyadii la xoreeyey khiyaar bay yeelatayoo xukmulxura xura bay yeelatay tanna waa xukmulxura inay yeelata wey zuhri iyo rag badan baa sidaa leh laakiin ibnu cumar iyo cabdiyaabihii intaba waxaa laga wariyo iyagana ka sugan inay yidhaahdeen hal caaday tirsan hadalkaa haddaba cabdillaahi ibni cumar bay fuqahada shaaficiyadu aharkaasi haystaan laakiin hadalka cabr bn caas hadduu asaxo laa tulabisuu calaynaa sunnata nabiyina hadduu asaxo waxaan u leeyahay waxoogay hadal yarbaa waxa uu ku jiraa ruwaadiisa qaar ka mida ah. sheekh shucayb arnaudna saxiib bn xibbaan waxaan filayaa markuu taxqiijinayo inuu dhihi jiray xadiidkan sanadkiisu xasan weeye sheekh naasir raxima allahu tacaala waxoogay uu ka yar warwareegay walow uu ka hadlay laakiin hadalka si toosa dacfi iyo tasxiix inuu ugu dhufto wuu ka yar warwareegay waxoogay marka hadduu asaxa xadiid marfuucoo sunaa buu noqon idaa jaaa nahrullaahi baala nahru macaqilin bay noqon deedna hadal nabi hadii lahay alai slat ibnu cumar baasaa yihi meesha ma taalo faslun masaladan masalat ridaac wey nugmadii ilmaha la nuujinayey iyo axkaamta ka dhalanaysa iyo goormay nuugmadu wax xaaraantinimaysaa waidaa ardacat ilmar'atu haweentu hadday nuujiso bilabanihaa ilmaheeda caanaheeda waladan ilmay nuujisay saara radiicu ilmihii nuugay wuxuu noqon waladahaa ilmaheedii ay dhashay oo kale bishartayni laba shardi haddii la helo axaduhumaa midkoodii an yakuuna lahu ilmaha waa inuu u sugnaato inuu ahaado duuna alxawlayni laba sana wax ka yar inuu yahay wey wathaani shardiga labaadna an turdicahu waa inay nuujiso khamsa radacaatin shan nuugmo mutafariqaatin oo kala tagsan wayasiiru wuxuu ahaanayaa zawjuhaa ninkeedana aban aabuu lahu ilmihii u noqonayaa halkan mualifku wuxuu kaga hadlay haweentu hadday ilmo nuujiso inuu ilmaheedii noqonayo ilmahay nuujiso hooye inay u noqon qur-aankaa lagu sheegay wa ummahaatukum allaatii ardacnakum wa akhawaatukum min aradaacati hooyooyinkiinnii idin nuujiyey hooyada nuujisay la sheegaya tii ku dhashay ma aha haddii hooyadii ku dhashay midaan ahayn ku nuujiso iyadana hooyo nuugmay kuu noqon sidii hooyadaabayna xukumkeedu noqon nabiguna cala salaam si guud buu u tilmaamayoo wuxuu ihi yaxrumu min aradaacati maa yaxrumu min annasab waanan soo marnay laakiin laba shardi baa ku xidhan horta masalada inay nuujiso marka laleeyahay caanaheeda nuujiso cinda jamaahiiri ahlilcilmi waxaa isku mida hadduu isagu ka nuugoo afka naaskeeda geliyo iyo haddii usoo listo isku mid wey muhimaddu waxaa weeye caanuhu inay calooshiisa galaan weye waxayna culimmadu leeyihiin riwaayaadka qaarkood baa laga faa'iidaystay oo waxay leeyihin riwaayaadka qaarkoodii ridaaca waxaa xaaraantinimeeya maa fataqa alamcaa wixii xididada ay nafaqa ahaan u galo caloosha gala duuna alxowleynna waxaa loogu xirayaa ilmuhu laba sana intuu ka yaryahay badana wuxuu isaga noolaan jiray hadduunbaa ilmihii la dadejiyaayo mushaalli iyo shurbo durbo lagu bilaabaaye caanuu isaga noolaan jiray asalkiina saasay ahayd saas darteed ilmaha hadday afka nuujisi iyo haddii ay u soo listo oy masaasad iyo wax lamida ugu showto intaba isku mid weeye xukunkoodu muhimaddu waa caanuhu caloosha hooyada caanaheedu caloosha inay galaan labadan shari shardiga koobaad ilmuhu laba sano inuu ka yar yahay wey masaladaa waxaa leeyihiin kitaabka iyo sunnaduba masaladaa way tuseen daliil bay u yihiin amaa kitaabka ilaahay baa qur-aankiisa ku yidhi waalwaalidaatu yurdicna أwlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima الradaacata qofkii doonaya nuugmada inuu dhammaystiroosan waxba ka tegin laba sanaa la nuujinaya marka laba sana wixii ka badan nuugmo waa horteed bay dhammaatay wey aayadda waa ka faa'iidaysana bay yidhaahdeen nabigana calayhi salaatu wasalaam marar badan buu riwaayad ku yidhi waxaa xaaraantinimeeya wa kaana fi lxawlayni laba sana gudahoodna ahaaday maa fataqa alamcaa wa kaana qabla alfitaami intaan ilmaha naaska laga goynin ah halkaa waxaa ka muuqda inuusan ridaacu lkabiir waxba taaiir iyo saamayn lahayn oo nin weyn haddii caano loo soo liso ama koob iyo bekeri loogu soo shubo ama masaasad loogu soo shubo oo caanaha uu cabbo inayna wax axkaamtii maxramnimada iyo hooyanimada keenaynin buu shardigaa tilmaamayaa waana sida daahirka kitaabka iyo sunnada iyo qowlu jamaahiiri ahlilcilmi ah halkaa marka la joogo hal qisaa timaada iyo hal xadiid qisatu mawlaa saalim mawlaa xudayfata baa timaada markii la yidhi dadkaan ahalka isu hayn maxram isuma aha waa inay kala xijaabtaan baa xudayfe xaaskiisii baa u timid waxaati rasuulka ilaahay ninka saalim la yihahda addoon ay lahaayeen buu ahaan jiray saalim ninka la yidhaahdaaye hooyo camal baanu ahaa maanan dhalin dee meeluusan ilmo hooyadii ka arkoosan iga arkinna ma laha gurina waa lagu wada nool yahoo noloshu meelo badan oo la kala dega saamixi weyde nabigu wuxuu yidhi ardiciihi taxrumi calayhi nuuji buu yidhi waad ka xaaraamti niman noqonaysaa markaasuu xataa rasuulka ilaahayow innahu rajulun kabiirun nin weyn weyay tiri ninkan ilmo yar ma aha markaasuu yihi nuuji waad ka xaaraan noqon riwaayadka qaarkood waxay ku dareen waxay kutusula rasuulka ilaahayow innahu duu lixyatin nin gar ka soo baxay wey nin weyba markaan ku leeyahay waa nin garkiisu tima leeyihin oo gafuurkiisa tima ku yaallaan wuxuu yidhi ardiciihi taxrumi calayh qisada xadiidkaas baruntii culimmadu isku qabteen wujuhda markii la wadwado qaar ay u badan yihiin ummahaatulmuminiinka badankood ummahaatulmuminiin radi allahu canhuna badankood jamaahiiru asaxaabati wataabiciin baa waxay qabeen masaladaasi min alkhasaais inay tahayo saalim mawlaa xudayfa ay gaar ku ahayd maadaama xadiidka qisadiisa duruuf gaara ah ay sheegatay nusuus badanoo tiro badanna oo daahirka kitaabka iyo sunnadana uu ka hor imanaya tacmiimkiisu in takhsiis lagu xambaaro oo xaaladaa inuu qoladaa khasaa'istooda ka mid ahaa bay qabeen qaar baan qabin caaisho ay ka mid tahayoo waxay kutubta aahaartu soo guuriyaan doodihii dhex maray caaishiya umu salama oo ilaahay umu salama ay ka daa reexu aalu xudayfa bay masaladaasi khaas ku ahayd calaa kulli xaal masalada khusuuska muran baa ka jiray qowlka labaad ee kaa haddii laga soo dego ugu dhow waxaa weeye xaaladaas oo kale dadkii ay qabsato ama duruuftaa mid shabahda la soo daristo baa cumuumka nusuusta badan laga takhsiisin karaa bay culimmada qaarkoodna ku meeraysteeno sida ibnu taymiya ibnuqayim iyo ay ka mid yihiin raxmatullaahi calayhim jamiican meelahaasay aga warwareegeen iyaguna laakiin wax iska tacmiimiyeyo nin waliba qofkuu raba caanaha la caba yiri oo badani ma jiro daahirka nusuusta kalena wuu ka hor iman haddii masalada daahirkada la yihahdaa dadka qaarkii siday u fahmeen aniga waxay la muuqataa fahm khaطa inuu yahayo in meel allaale markii meel la yimaadaba gabadh baa meel u safraysa maxram bay u baahan tahay iyadiiyo wiil kale baa hawiyo caano shan jeer looga soo lisiyo maxram buu u noqonoo wuu raaci masalada masale saxa maaha mafhuumka xadiidkee saxdaana maaha ee waa xaalaad xaalaatu daruura hadday timaado unbaa dadka qaarkii culummada walow aaday u yaryihiin ay meeshaa weji iyo wax uga baarbaareen basimqayim zaadulmacaadka waxoogay doodaadu dheer eh, kaga hadlayo ibnu taymiina fataawadu kaga hadlay calaa kulli xaal jamaahiiru ahlilcilmi inuu xadiidkaasi khasaa'isu mowlaa xudayfi iyo qoyska ahaabay iyagu qabaan asalku maa kaana duuna alxowleyni wey wa min hunaa baa su-aal nagu soo noqnoqota ood marar badan keentaan baad halkaa jawaabteedii ka hesheen ninkiiiyo xaaskiisu waxoogay hadday caano afkiisa galaan oo arrintaa laga yaaba inay soo noqnoqoto xaaskiisii maxaaraan bay ka noqon maya waxaa kaloo halkaas ka soo baxday bay yidhaahdeen xiilo fuqahadu ay sheegeen xiilada fuqahadu ay sheegaan waxaa weeye haweenkay xeelad siiyeen ay u qeyl bixiyeen laakiin qeylkaasi marmarunbuu meel maraa fuqahada shaaficiyada waxaa arki jira iyagoo yidhaahda masalatun haddii ninkii gabarh yar oo hadda dhalatay isagoo reer lahaa lagu meheriyo oy xaaskiisii xagga intay ka duusto gabadhii yarayd soo nuujisee laba sana ka yarayd xarumat calayhi nikaaxiina waa ka furmaysaa halkaas fuqahadu raad iyo jid waxbay bixiyeeno qolay waxu tilmaameen nacam wathaani shardiga labaad an turdicahu waa inay nuujisaa khamsa radacaatin shan nuugmo ama shan jeer oo mutafariqaatin kala tagsan oo kala duwan waa shan jeer inay nuujiso oo afugelin maahe waxay yidhaahdaan ilmuhu isaga sidiisa inta uu nuugo uu uga tago shantaa jeer waa xadiid caaisho marka hore aayad qur-aana bay ahayd waana qur-aanka lafdigiisii la nasakhay xukunkiisiina baaqi yahay waa kay lahayd qur-aanka waxaa ku jirtay aayada ah, cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna toban jeeroo la garanaya haddii la nuujiyey ilmihii hooyaa loo noqon oo uu ka xaaraantinimo noqon waa la nasakhay oo waxaa lagu bedelay khamsu radacaatin macluumaatin yuxarimna haddaba lafdigeedii waa la nasakhay nasakhiyoon ummadiiyo dadka aada u wada gaarin baa nebigu geeriyooday wahunna fii maa yuqra'u min alqur'aani qur-aanka la aqriyayay weli kasii mid ahaydoo dadka in badan baanu nasakhu gaarin loo deliishaday iyo nabigu oo xadiid kale ku yidhi laa tuxarimu lmasatu wala lmasataani wala radcatu wala radcataani hal mar iyo laba mar nuugma uu nuugay ilmaha hooyo luga xaaraana ka ah laguma noqdo waa shan ugu yaraan in la gaarsiiyo wey haddaba ilmihii hooyadiisa hadduu u nuugo wayasiiru zawjuhaa ninkeedana wuxuu noqon aban aabbuu u noqon lahu ilmihii ilmihii ninkii hooyada qabayna aabbuu u noqon fuqahada kutubtooda eray bay u isticmaalaan aabbaha aabbihii kale marka laga duwayo marna waa aabbihii dhalay midna waa aabba nuugmo tan lmurdica hooyadii nuujisay baa la yidhaahdaa ninkana waxaa la yidhaahdaa addi'ru addiru bidaai iyo hamse yaraa haddaad aragto waa ninka xaaskiisu ku nuujisay isaga oo xaaskiisii ay tahay nin gadaal ka guursadayna maaha nin horay u furayna maaha waa ninkii qabay xilliga ay ku nuujinaysay qabay ee aabbaha nugmada ku ahaa baa addiru la yidhaahdaa wayaxrumu ninkii waxaa xaraamkaa waxaa isna aabba inuu kuu yahay macnaheedu waxaa weeye iyadu hadday hooyo kuu tahay walaasheedna waa habaryartaa walaalkeedna waa abtiga isagana aabba hadduu kuu noqday walaashiina waa eeddadaa walaalkiina waa adeerka sidii adeerkiiyo eeddada kii ku dhalay iyo abtiga iyo habaryarta hooyadii ku dhashay bay maxram kuugu yihiin iyaguna dhammaantood walidaalika waa kayn mar hore soo sheegna caaisha radi allahu canha wa ardaaha nin abucuqays la yidhaahdo xaaskiisaa nuujisay maalinkii dambe nin aflax la yidhahdoo ninkii walaalo yihiinba caaisho keligeeda buu albaabka ku soo garaacay intay xijaabka la is kadib way ka furi weydo waxay tihi nabigaa weydiiyey kaama furi karo isna wuxuu naha adeerkaa baan ahaye anu nin maxram kuwaan ahay oo sheeye mihii iga fur iyana waa diiday markuu nabigu yimid bay u sheegtay weydiisay markaasu wuxuu hadduu kuu yimaado waxba dhib ma lehe ka fur innahu camuki min aradaacati adeerkaa nuugma weeye wuxuu sheegay runtii weeye mahram buu kuu yahayoo isagu dhib malah buu ku yihi nabigu sal allahu alayh alih wasalam wayaxrumu waxaa xaaraana cala almurdaci kii la nuujiyey ataswiiju inuu guursado ilayhaa iyadii nuujisay inuu guursado wa ilaa kulli man naasabahaa qof kastoo iyada ku abtirsada oo nasab ay wadaagaan oo iyada sidii hooyo dhashay hadday ahayd uga xaaraanti noqon lahayd baa xaaraankaah gabdhahay dhashay baa xaaraamka waxay sii dhaleen baa xaaraamkaah ayadoo haddii ilmaha la nuujiyey gabadh uu yahay islaanta wiilashay dhashay iyo waxay sii dhaleen oo dhan baa xaaraamka waayo qaarna waa walaalo qaarna eediya adeer baad u tahay qaarna habaryar iyo abti baad u tahay wiiliga gabadh midkaa tahayba way xaruma eedan calayhaa iyadiina waxaa kaa xaaraamah atazwiju inay guursato ila lmurdaci kiyay nuujisa la nuujiyey iyo waladi ilmihiisa iyaduna wilmahanay nuujisay hooyada u ah waxuu dhalana iyayay u tahay yaxrumu min aridaaci maa yaxrumu min annasaabi xadiidkii bukhaari iyo muslim wariyeen caaisha ibnu cabaas iyo keyrkood laga warinayay buu ahaa duuna man kaana qofkii ahaadaysa xaraam kama aha fii darajatihi wiilka dad la siman aw aclaa ama ka sarreeya dabaqatan darajada minu isaga ka koreeya dadka isaga la siman waa walaalihii hooyadii ku nuujisay walaalka oo aanay nuujinin way guursan kartaa dhib ma laha walaalkaa way guursan kartaa walaalkaa xaaskiisu hadday ku nuujisa adoo yarna hooye ay kuu noqoto isagii xaaraan ka noqon mayso mid idaydan la yaabin baa laga yaabaa nin baa xaas qabay hooyadiibaa dhimatay wiil yaroo walaalkii ay ka tagtay xaaskiisoo ilmo yar haysta hadday nuujiso waxaan filaya inaan dhib lahayn baad u aragtaan adigu xaaskaagu ilmo yaroo walaalkaa oo rajay noqday inay caruurtaada la nuujisa ay dhib ma laha kuwaa dhashay bayba hooye u tahay inay walaalka hooye u noqoto maxaa diidaya laakiin dadku waxay yar qariibsanayaan adigoo oo weyn hooyo ku nuujisood hooye leedahay walaalka aweyn oo kale inay gadaal iska guursadaan natiijadana waa isku mid hadday nuujin karta isagoo qabo inaan ka ahayn iyadoo ku nuujisay dib uu ka guursan karaa masaladan waxay shabahdaa masale soomaalidu fuqahada soomaalidu xiraala ay ka dhigi jireen waxaad sheegtaa furtaabaa la dhihi jiray maacawa waan mashquulsanahayoo walaalkay iyo walaashay baa isu isu guurinayaayoo arooskooda ka qaybgelayaa seediga iyo dumaashiday arooskoodaa ka qaybgelayaa wey labadan midna walaalaad tihiin kanna walaalaad tihiin iyagaas waxba iskama gelin walaaltinimadan ridacna way noqon kartaa bay yidhahdaan nasabna way noqon kartaa midkan aabbaad wadaagtaan kanna hooyaad wadaagtaan iyagaas waxba isaga dan maa adiga hooyada aabbaha bay kala tageen nin islaameed bay guursatay caruur dhashay aabbahana islaam kale u guursado caruur kale u dhashay kuwa aabbaad walaa kuwaana hooye laakiin iyaga waxba iskama geli soo maha walaalkay walaasha isu guurinaya saa way ku dhacdaa ridaacana way ku dhacdaa hooyadana ilmaad la nuugtay oo walaalaha way caruurteeda tanna way ku dhashay laakiin iyagu kulama nuugino walaalaha nasabkaa way labadoodii waa isu guurin kartaa walaalaha marka hooyaday baan walaalkay u aroosayaana waad dhihi kartaa baaburidaac keliyay suuragal ka tahay marka nasab suuragal kumaho aabbuhu islaantii adiga ku dhashay wiilkii aabbahaa dhalay weligii ma guursan karo laakiin baaburidaac bay suuragal ku tahay walaalkay baan hooyaday u aroosayaay waa baaburidaac keliya ahli xidhaalayaashay iyadana ka mid ahaan jirtay masaladaasay ku bannaan tahay sheek haddii lagu dhaho ninbaa walaalkii iyo hooyadiibuu isu aroosay arooskii iyo xafladii uu qabanqaabiye ka noqday say ku dhici kartaa baaburidaac baa lugta la gashay dheh hooyadii nuujistay aan dhalin weeye iyo walaalkii oo fii darajatiia oo isu bannaan yihiin aw aclaa tabaqata minhu waxaa weeye adeeradii wey adig hooyada ku nuujisay adeerkaa waa guursan karaa haddii walaalkaaba guursan kara adeerkusoo kama sii darna taasi dhib ma laha faslu halkana baabu nafaqaat qismu nikaax fasal labadii fasal ee ugu dambeeyey waa nafaqada iyo xadaanada xanaanada ilmaha wey nafaqadaynu qayb ka maraynaa caawa shardilamidaba su-aalaha badane si uu dhammaado nafaqada markii yay nafaqadiisi iyo biilkiisu ninka waajib ku tahay ama qofka yay nafaqadiisi iyo biilkiisu ay waajib ku tahay dadka nafaqadooda lagaa doonayo waa laba qaybood dad nasab isukiin keenay iyo dad uu guur isukiin keenay wey dadka nasabku labo wujuubkoodu waa nasan wa ijmaacan wey hadday usuul yihiin iyo hadday furuuc yihiin waa nasabka qofka guurka isukiin keenayna waa xaaskaaga waxaa intaa ka badanee nafaqadeedu cinda shaaficiya waajibto waa bimilki lyamiini adu inaad leedahayoo ama addoommo yihiin ama xoolo kale yihiin xoolahaaga nafaqadooda iyo biilkooda adaa lagaa rabaa iyo daaqsintooda sooma marka cinda shaaficiyati qaacido guud marka aad qaadato waxay ku waajibtaa saddex sababood nafaqadu imaa binasabi bay ku waajibtaa wa imaa binikaaxi bay ku waajibtaa wa bimilki lyamiini saddexdaas sabab baa waajibiya nikaaxa waxay waajibisaa xaas keliya wabitaali xaaska reerkooda nafaqo waajiba kuguma laha silaturaxim mooyee nasabkana cinda shaaficiya usuusha iyo furuucday waajibisaa laakiin xawaashida kula simanee walaali iyo abti iyo adeer iyo eedi iyo habaryar ah silaturaxim maahane nafaqo waajiba kuguma laha milkilyamiinna de xoolahaaga noloshoodii iyo cuntadoodii iyo nafaqadoodii adaa lagugu leeyahay xoolahaagu hadday dad yihiin iyo hadday duunyo nool yihiin labadaba adaa lagugu leeyahay tii buu ka hadlayaa wuxuu yidhi buu ka bilaabay wa nafaqatu lcamuudeyni labada tiir nafaqayntooda oo min alahli ah waajibatu way waajibtaa lilwaalidiina kuwii wax dhalay iyo walmawluudiina kuwii la dhalayba labada tiiree isku taagan ee kor iyo hoos kala jira ee lakuwa usuushaadiiyo aabbihii ah ama ilmihii la dhalee kaa hooseeyeyah nafaqadoodu waa waajib amaa waalideynkani nafaqadu waajib tahay waxay yidhaahdeen laba arrimoodba waa laga faa'iidaystay kitaabka qur-aanku waa sheegay sunnada nabiguna waa sheegtay culimmada muslimiintuna waa ku ijmaaceen amaa kitaabka qur-aankii wuxuu ku sheegay labadaada waalid wa saaxibhumaa fi dunyaa macruufan si wanaagsan dunida ugula dhaqan baa lagu yihi wanaagga ka weyn muxuu yahay waalidka oon waxaysanin in la masruufo wax la siiyo wanaagga ka ka weyn ee loo qaban lahaa ee ka muhiimsani waxay idhahan ma jira kan ugu badan koobaad isaga wey sunnaduna way ku tustayoo mar nabigaa la weydiiye man axaqu nnaasi bixusni suxbati inaan si wanaagsan ula xiriiro oon ula noolaaday yaa ugu xaq badan wuxuu yihi ummaka hooyada uma man yaa ku xiga hooyada yaa ku xiga hooyada yaa ku xiga aabbaha aabbihiisoo boqolkiiba labaatan iyo shan lama siinin aabbihiibaa axaadiid kale sii adkaysayoo nin baa u yimid nabiga cala sla salaam wuxuu rasuulku ilaahayow xoolaan leeyahay aabbahayna wuu u baahan yahay anigana xoolihii inuu iska qaato ba waxooga ii dhibaysa markaasuu wuxuu yidhi anta wa maaluka liabiika adiga iyo xoolahaadaba aabbahabaa idin wada leh marna nabigu markuu kasabka ka hadlayay marar badan waa kii ku dhiirigeliyey ee yidhi qofka wuxuu cuna waxaa u wanaagsan ina ayiba maa akala rajulu qof wuxuu cuna waxaa ugu nadiifsanoo ugu xalaalsan min kasbi yadihi wuxuu gacantiisa ku shaqaystay wa ina wlaadakum min kasbikum waxaa shaqaysateen buu kamid yahay mar kalena wuxuu le wa mina ayaba kasbikum waxaa shaqaysataan kan ugu fiicane ugu xalaalsanna awlaaddiinna xoolahooda wey saa darteed waalidkaagu gurigaagu wax iska xaraashi karaa wixii safiinnimaa waa xaaraan gaarigaaga intuu kaxaysta iska soo xaraasho intuu u baahdo xaq buu leeyahay antaba maaluka liabiika waay ad maxaa tahay waalidkuna waa inuu aadaabta sharciga iyo xuquuqda ilaaliyaa bakaasaad waxaad rabtaa inaad ka doodo isagoon maanta waxba qada haysanin qadadiisi inaad ka murantaad rabtaa haddiiba aabbihii boqol kiiba labaatan iyo shan lahaa uu sidaa yahay hooyadii boqol kiiba toddobaatan iyo shan laha xaggee joogta iyada waa min baabi awlaa wa axraa wey waa ka daran tahayba marka saas darteed labada waalid nafaqadooda sidaas ahna min xayu اljumlati waa lagu ijmaacay culimmada muslimiintu duuduub iyo guud ahaan way isku raacsan yihiin taasi waa nafaqadii labada waalid wاlmawluudiina masalada ijmaaca dad badan baa soo guuriyeyoo kitaabka ibn mundire ijmaac ah iyo ibn xasmi fi maraatib اijmaac iyo waa soo wada guurinaya raxmat ullaahi calayhim jamiica cala صaxiixi labada waalid waxaa lamida awowgi awowyaasha iyo ayeeyooyinkuna waa lamid awowguna aabbuhu lamid yahay ayeeyana hooyey lamidta sidaa usuushan bay nafaqada u waajibi waalidiintana taasay soo wadagelayaanoo uga jeedaan caruurta la dhalayna da nusuus badan baaba ku soo aroortayoo nabigu dembi weyn uu ka dhigay dembi weyn buu nabigu ka dhigay alayh salaam ilmihii nafaqada kugu lahaa inaad dayacdo oo wuxuu yihi qofka waxaa dembi ugu filan kafaa bilmari iman an yudayaca man yaquutu dadkii uu biili jiray iyo ilmihii iyo waajibaadka lagu lahaa inuu dayaco baa dembi ugu filan anu dacwaan u baxay iyo tabliiq baan soo wareegayey ilmaha waxba igama gelin kaa saari mayso waa waajib diinahoo ku saaran oo inaad fulisood gudatood rabbi ugu dhowaata lagaa doonayo wey iska baxo iska soo wareeg haddii aad meesh meel wax u saartay laakiin waxay dooni ha noqdaane anu meelahan iska soo warwareegiyo masaajidaan soo seexseexan masalo sharciga ogol yahay maaha adoo nafaqo iyo waajib diinadoo sharci ah uu ku saaran yahay fa ama alwaalidaani waaliduuna kuwii wax dhalay fatajibu nafaqatuhum way waajibtaa bisharطayni laba sharطi alfaqru wالzamaanatu alfaqru inuusan waxba haysanin wالzamaanatu qof jiisi oo boosa inuu yahayoo lixdii lixaad waxla waa in indhala yahay ama lugihii lugihiibaa waxsi ka yahay ama duruuf caafimaadoo wuxuu qabaa uusan shaqaysan karin aw ilfaqru faqri iyo waljunuunu waali sidaa uu sheegay mualifku madhabka maaha masaladan qowl aqwaasha madhabka oo daciif filmadhab ah buu masaladaa maray markuu shardiga zamaanada ama junuunka ka dhigay sida imaamu nawowi iyo keyrka ay leeyihiin aladharu fi lmadhabi madhabka shaaficida raajixa waxaa weeye waalidku mar hadduu faqiir yahay nafaquu kugu leeyahay walow kaana qaadiran cala alkasbi xataa hadduu nin xoog loo xamaalan kara yahay mar hadduusan waxaysanin xoolahaaga lagama xigo xoolahaadu aad leedahay buu wuxuu raba ka qaadan karaa u baahan yahay baahidiisa isagoo xoog leh oo shaqaysan kara ee zamaanadan qof lixdii laxaad waxla ama waalan inuu yahay shari maaha qodobka in la shariyaay waa qowl daciif fi madhaba weye walidaalika nabigu wuxuu leeyahay cumuumka ilaahay ixsaan ilal waalideyn uu amray baana daliil uhoo cadaynaysa hal shari oo kalea ku xiranoo markii nafaqadu ku waajibaysa faracii la dhalay isaguna waa inuu waxhaystaa hadduusan waxbaba haysanin oo isagiiba faqiir yahay laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa wey waxaa laga hadlayaa xaalad adna waxaysato waalidkaana aan waxaysanin mujtamaca soomaalida isxiriirintaa way ku fiican yihiin laakiin waa ummad iyo shacab tiro badanoo in qaab daran oo waalidkood ku aqatan yahay iyagoo dharagsan lagama waayo iska badan yihiino dee qofkaas hilibxunkaa lagama waayo laakiin cumuuman aafaarta islaamka wax badan baa baaqi kaga ah waa ama almawluuduuna kuwasa la dhalay iyo caruurta nafaqayntoodu fatajibu nafaqatuhum way waajibtaa bialaaثati sharaa'ida saddex markii la helo alfaqru sawkaa waa daa'im in faqri uu hayahay oo ilmuhuusan xoolo lahayn hadduu ilmihii isagu xoolo leeyahay oo xoolihiisiiba ay joogaan isaga de waalid nafaqa kuma laha caruur yadiinoo xoolada idinkuma aragteen ilmo yaroo laba jir iyo saddex jir iyo shan jir iyo toban jir oo xoolada weli ma aragteen waa arkay qolyihii caydha doonte ee xaggaa galbeedka u qaxay caruurtooda badankood waalidka nafaqa kuma waajibto sababtoo haddii ah ilmaha wadamada curfiga iyo qaanuunka dowladdaa iska leh adiguna wakiil u hayaa tahay saas darteed caafimaadkooda dowlad baa siisoo bixisa waxbarashadooda dowladdaa bixisa biilkooda iyo nafaqadooda dowladdaa bixisa de dowladda biilanaysa ee caafimaadkii ka bixinaysa ee waxbaranaysa ugu ilmihii iyadaalaho aduu wakiil u hayaa tahay de wakiilkii maalmaha dambe say rabta haddaad u hayn weydo soo inay xilkii kaa wareejiso kaa qaadata iska caadi maaha ilmaha laga qaatay dadkan aad maqlaysaan mabdaa asaaska ee lax lagu siiyo ilmaha lagu biilo wey caruurta lacag baa la siiyaa marka caruurta lacag baa la siiya wadamada kale lacag badnaadaane lacag haddii biilka reerka loogu daro dee biilka qaybtoodii dabooshaa la siiyaa su-aasha inay saa tahay waxaad ku garanaysaan su-aalaha badan waxay yimaadaan markay ilmuhu agoon yihiin ba su-aala lagu soo weydiina agoonta waxoodii qaraabado wax mauga deli karaa meesha lacag baa taale soomaalit waxbay haystaan caruurta yaryarey agoon ahaan gaar keliya loo siiyana ma ahee marmar baa waalidka mas-uuliyad dheeraada lagu siiyaa caruurta sidaasihi inta waxoodaasi wax uga yaallo waalid nafaqana kuma laha zakaatulfitr ka bixiyaanna waajib kumaaha waayo xoolahoodiibaa yaalle yaa ka bixinoo mas-uula qofka xoolahoodii haya baa lagu leeyahay nafaqadoodii inuu ka bixiyo haddii islaantu iyadu isku qorto oo iyada jeegu ku soo dhaco oo iyadaa loogu soo shubo iyana ilmaha biilkoodii sakaatufadligiiba sharcan laga rabaa waa ilmahan faqiir may xoolay leeyihiin saa darteed ilmaha yar hadduu xoolo leeyahay nafaqadiisu waajib kuguma aha wasikaru faqri keliya meehee inuu ilmo yar yahoon qaangaarinna iyadana waa shardi labaadoo la socda aw ilfaqru waazamaanatu ama inuu faqiir yahay ilmahaagii laakiin qof lixdii iyo lixaad waxle oo boosa uu yahay oo naafo ah qofka naafada ah ee faqiirka ah haba weynaadee waalidku hadduu wax haysto nafaqadiisu iyo daryeelkiisu waajib buu ku yahay aw ilfaqru waljuruuru ama waxbaba ma haystoo waaweyn yahaye waa waalaya oo maankiisiiya maskaxdiisuba ma fayooba haddaba qof naafo oon shaqaysan karin iyo qof maskaxaan baan u fayoobeyn iyo ilmo yar hadduu mid kamidihii faqiir noqdood adiguna dhashay nafaqadiisi iyo biilkiisu waa kugu waajib bishari an takuuna muusiran adigna waa haysataa haria haddadan waxbaba haysanin laba qaawan isma qaado faaqi dushay laa yuctihi dheh wa nafaqatu raqiiqi addoommada in la nafaqeeyo iyo walbahaa xooluhuna waajibatun wey walaa yukallafuuna laguma mashaqeeyo oo laguma cusleeyo min alcamali shaqada ay xoolihii iyo addoommadu qabanayaan maa laa yutiiquuna wax aynan awoodin nabigaana ka sugantahay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi qofka addoonkee laleeyahay wuxuu xaq u leeyahay acaamuhu wa sharaabuhu wa kiswatu cuntadiisi iyo cabitaankiisi aradbixiisuu leeyahay walaa yukallafu min alcamali ilaa maa yutiiq waxuusan awoodinna shaqo loo diri maayo riwaayadka qaarkood wuxuu ku jiri walaa tukalifuuhum min alcamali ilaa maa yutiiquun waxay awoodaan mooyee wax kale hau dirina fain kallaftumuuhum faacinuuhum haddaad shaqo ka badan u dirtaanna garab iyo kaalmo ugu noqdo garab ku siiya kuwaas waa addoommadii addoonkani sidiisaba waxaa dhici karta qof muslima inuu yahay waa qof walaalkaah waa qof aadamaah waa qof muslimah ah. ilaahay umbaa wuxuu qadaray inuu addoon gacantaada ku hoos jiro adiga kuu baahan ood maamulato uu noqdo haddaba karaamadii iyo qadarintii iyo xurmaddii iyo sharaftii daryeelkii iyo dhaqaalayntii inaad ka daysa lama ogola inaad sharaftiisa ku xadgudubto aad xaqiisa ku tumatana sharciga ma banaana walidaalika nabigeenna waa ka ilah alai slat slaam ikhwaanukum waa rag waa dad walaalihiina khawanukum dad idin shaqeeyo od adeegsataa weeye saas darteed waxaad cunata cunta sii waxaad xiratana u xir shaqo uusan keri karinna ha u dirin haddaad u dirtana ugu kaalmee buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam saasaa la rabaa marka laakiin addoonnimadu waa xugun sharci ahoo ku tacalluqay wey asalkeeduna in ilaahay ka baq laga waayey oo intaa lagu ciqaabay wey horaa uga soo hadallayo masalada addoonnimadu aada masale aada u qiimo badan weeyo inay soo noqoto aadamuhu ay u baahan yihiin wax loo baahan yahay wey aadamuhu aadna u fiicnaan lahayd inay soo noqoto haddii islaamku soo noqdana xeerar adduun baa jiri iyo ummado midooba wax ku heshiiyey iyo ummadahan dulmiga isugu tegey waxaasoo dhan saaari kama biirsatee markii islaam yimaado badda iyo baa lagu daray qashinqubka unbaa waraaqaha ay qorqoreenay saxsaxiixeen unbaa la geyn xukun sharci oo ilaahay jideeyo diinta ku cadna umam u n baa ku heshiisay iyo heshiiskii iyo miithaaqii janeeva baa ka hor yimid kuwaase weliba ku dar naasik ma ku aragteen qur-aanka waxaa nasakha miithaaqa janeefa weliba maqasheen diinta ilaahay janeefana ma nasakdo new yorkna laguma nasakho u n na ma nasakhi karto xukunka sharciga waa xukun diiniya kitaab iyo sunno sheegeen oo baaqiya maslaxad iyo dan ku jirta unbuuna baaqi u yahay wax adagna maaha insha allahu markaan kitaabka gaarna kitaabuuljihaad markaan gaarno baan intaa ka badan faahfaahin doonaa masalada aadamuhu inay u baahan yihiin o ka maarmin haddana way jirtaaye magaca unbaa laga bedelay sidii xaqii islaamku sheegay si aada uga qaab daran bay u jirtaayo aada uga sii foolxune magaca baa loo bedelay markaas waan ka sheegi doonaa insha allahu tacaala amaa xoolaha iyo xayawaanka de nafaqadoodii waajib bay kugu tahay milkiga iyo intifaacu bilaash maaha alurmu bilurmi wey haddaad faa'iidadoodii leedahay culayskooda iyo dhibkooda inaad qabto wey ama bannaan soo daaji ama guriga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 ama waxoogay weeyaraha yartahay hala yidhaahdo ama qaraabadiibaa qaar maqan oo la sugayaayoo ka soo qaybgeliyo guurkii aroosku waa muhiim hala yidhaahdo sabab kastaba ha laga dhigee inta ay haweentu markii lagu meheriye ninka haddii markaaba reernimadii iyo dhaqashadii iyo gurigeysiga ay diyaar u tahay nafaqa iyo biil bay markaaba yeelataa haddaynan markaa diyaarsanayn markii ay soo diyaar diyaargarowday nafaqo xaqu yeelataa taasuu tilmaamayaa marka uu ku leeyahay almumakinatu min nafsihaa nafteeda u ogol oo dhaqashiya reeraysi diyaar u ah wey halkaa waxaa ku baxay haweenka laba qaybood midaan uba noqon karin diyaar oon da-deediiyo yaridii yaroo da-deedaba aan gaarin taasi inta ay ka gaaraysay inay reer noqoto nafaqa iyo biil ma laha wixii ixsaan iyo xiriirina waa baab iyo mid gaartay laakiin diidan oo shuruud ugu xihan tahayo ilaa waxaa la keeno ilaa waxaa la keeno hal shardi baa laga soo reebayaa marka shuruuda shardi bay nafaqana ku yeelan isuguna diidi kartaa ninka waa haddii ay tidhaahdo meherkaygii horta intaan reer iyo guri la tegin meerkaygii halkaa ii dhig heshiis horena uunan jirin waa inuu dib ka siin doono gabadhu meherkeeda waa ku xidhi kartaa walidaalika hadduu meherkii u waayo maxaa u bannaan gabadhii gadaal bay ka iman doontaa insha allahu tacaala wahiya nafaqadu muqadaratun waa la qadarayaa inta soo socota isla beejkan ama <clears throat> qaabka ugu qiimeeyey mualifku waa qaab isaga xilligii uu joogay sidii curfiga iyo dhaqanku uu keenayay wey qaabka nafaqaadka waxyaaba waxaa jira shariicadeennu ay waajibisay laakiin aanay qodaynin oo qadar iyo xadidaad aynan u samaynin sababtoo ah xilliga la joogo iyo goobta la joogo baa saamayn ku leh nafaqadu waxyaabahaasay ka mid tahay qayb dadku waa reer baadiyo xolo dhaqato wey waxa ugu badanay cunaan nacaana la cabo wey qaybina waa reer magaaloo waxa ugu badana la haya raashin wey raashinka la cuno laftiisa deegaankii la tagaba waa kala duwan yahay dadka qaar cuntadoodu beriis weeye qaar cuntadoodu qamandi weeye qaar rooti baa ugu badan waxay cunaan qaar ugaali baa ugu badan waxay cunaan kuwo kale digir iyo maharag baa ugu badan waxay cunaan qolaba waxbaa u badan haddii haddaba hal wax la qoondariyo aadamuhu meelaha ay kala joogaan isku cunto maaha wada reer magaal maaha wada reer baadiyana maaha qarnigan cuntadii la cuni jirayna qarniga damba way isbedeshaa saa darteed buu sharcigeennu nafaqadiina waa waajibiyey dadkiina waa qaybiyey dadka wax fiican haystiiyo dadka aan hanti badan lahaynna waa la qaybiyey kadibna curfiga iyo dhaqankaasaa loo daayey waxaa ku habboonee reerkii biiliya nafaqa u noqon kara haddii uu ninku xoolo badan yahay hadduu xoolo yar yahayna suuratu alaaq baa lagu kala duwayoo waxaa la yidhi liyunfiq duu sacatin min sacati waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah laa yukallifu allaahu nafsa ila maa aataaha ninku haddii uu xoolo badan yahay xoolaha badana ilaahay siiye ha ka biilo reerkiisa haddii uu wax yar haystana wixiisa yar ha ka biilo qofna qofnaba waxaanu awoodin ilaahay dusha kama saaro sidaa darteed baa qof waliba dadku waxay u qaybiyeen fuqahadu saddex qaybood qolyo maalqabeenno ah iyo masaakiin fuqaro ah iyo martaba iyo darajo u dhaxayso maalqabeedna aan lagu tilmaamin miskiin aan waxba haysanina aan ahayn nin waliba saddexdaa darajo baa la rabaa qaabka haweenka biilka loo siinayo inay u kala duwanaadaan oo ah siday soomaalidu hore u tiri nin waliba taagtii bay qodaxi ku tagtaa haddaad qodax ku istaagta adoo aada u culus meel fog bay gaari adoo aada u fudud haddaad ku istaagtana meeshaa meel ka dhow bay gaari